bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu lqiraa'ati bacda atacawud qiraa'adii cadaynteediibuu u baab yahay bacda atacawudi isticaadadii ka bacdi acuudu billahi min ashayطaani اrajiim qofka markuu yidhaahda ka bacdi ee salaada uu bilaabay qiraa'ada uu akrinayo iclam ogow ayuu yihi musanifku raximahu llah ana alqiraa'ata qiraa'adu waajibatun inay tahay tu waajib ah fi salaati salaada dhexdeeda mid waajib ku ah inay tahay ogow bilijmaaci ijmaac ayay waajib ugu tahay maca anusuusi almutadaahirati nusuustii iskaalmaysatayna lala qabo wamadhabunaa annaga madhabteenna wamadhabu ljumhuuri jumhuur madhabtooda waxaa weeyaan ana qiraa'ata alfaatixati faatixada qiraa'adeeda waajibatun inay tahay laa yujzi u ma gudaayo hayruhaa faatixada waxaan ahayn liman qadara qofkii awoodo calayhaa faatixada akhrinteeda qofkii awoodo musanifku wuxuu leeyahay qiraa'ada salaada dhexdeeda lagu akhriyaa in wax lagu akhriyaa waajib weeyaan bilijmaac iyadoo nusuus lala qabo ijmaaca saxaabigu hiliyo nusuus mutadaahir ah markaasu wuxuu ku yidhi annaga madhabteenna iyo madhab aljumhuur faatixada marka qiraa'ada faatixada ah waa waajib buu yidhi laa yujzi u hayruhaa waxaan faatixada ahayna ma gudaayo liman qadara calayha yani qof faatixada aqrin karo wax kale inuu booskaas u galo lagama yaabo laakiin qofkan faatixadii aqoonin maxaa u geli karo nusuus baa soo aroortay tasbiix iyo taxmiid iyo iyo tahliil iyo takbiir iyo ayuu sameynaya subxaan allah alxamdu lilah iyo ayaa booska u gelaya inta uu ka baranayo faatixada ayb lilxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa yaana daliil u ah ayb ama liajli alxadiidi saxiix xadiidka saxiixa dartii ayay waajib u tahay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa tujziu salaatun salaad ma gudanto laa yuqra'u fiiha aan lagu akhrinaynin dhexdeeda bifaatixati lkitaab aan lagu akhrinaynin rawaahu bnu khuseymata wa abuu xaatim ibnu xibbaana bikasri ilxaa'i fii saxiixayhima ayay ku wariyeen bilisnaadi asaxiixi ayayna ugu wariyeen waxakamaa bisixatihi bayna xukumeen wafi saxiixayni waxaa ku sugan can rasuulilaahi sala allahu calayh ali wasalam laa salaata salaadi ma ahaanin oo ma ansaxayso xaqiiqadu saasaa lagu xambaaraa laa salaata salaadi ma ahaanin kaamil ama la dhahayo maxaa yeele taqdiir ayaa ku jira haddii kaamil la qadaraayo asalna sidaas ma ahalaa salaata salaadi ma jirto salaad ma jirto haddii layidhaha salaad baa la anfiyey in kamaal la anfiyey wax dheeraada waa cilmi iyo daliil kale ubaahanaysaa ilaa bifaatixati lkitaabi faatixatkitaab maahan ayb musanifku marka faatixada sidaabuu tilmaamay dhowr madhab oo fiqi ahna waa ku jirtaa ayb xanafiyada oo iyagu qabaan horta qofka munfaridka ah inuu akrinaayo iyadu war ma laha qofka keligiis tukanay qofka jamaacada ku tukanayo imaam haddii uu yahan uu akrinaya faatixada eh, qofka ma'muumka ah ee imaam ku xiran ku daba xiran sidee xaalkiisu yahay abuu xaniifa wuxuu leeyahay siran wa jahran midna ma akrinaayo imaamkaa ka qaadaya waa iska aamusaya unbis salaad siri ah iyo mid jahri labadaba aimada maalik iyo axmed iyo aimo badanna waxay leeyihiin midda sirriga ah waa akrinaa hadduusan maqlayninba imaamka ou akrinayaa midda jahriga ah oo qiraa'ada maqlaayana oo labada maqribka ka horeysa iyo labada cishaha ka horeysa iyo labada ragcood subaxa iyo mar haddii uu imaamka qiraa'adiisa uu maqlaayo waa dhegeysanaa isaga waxba maga dhaxan ayb siri iyo jahri bay u kala qaadeen imaamu shaafici iyo imaamu albukhaari iyo aimo badanna waxay ku tageen iyagu mar walba in la akrinayo ama siri ha noqoto ama jahri ha noqoto ma'muumka waa akrinaa salaada siri iyo jahri waxay doonta ha ahaato qofka ma'muumka faatixada waa laga rabaa axaadiistaanay qabsadeen marka laa salaata ila bifaatixati lkitaab laa tujziu salaatun ma ansaxaysaa laga wada maba gudmaysaa leeri ilaa in faatixa la akriya maaha xadiidka dhahayo man kaana lahu imaamun fa qiraa'atuhu Eh, faqiraaat limaami lahu qiraaatuna xadiid mursal nimadiis ay raajix tahay waayo aimat lxadiid badankoodna ay sidaas marka ku uga tageen oo ay ku daciifiyeen ama haddii uu ansaxana in lagu xambaaro xaaladda daruurada oo qofka uu rukuuc kusoo gaaray waxyaabaha lamidka ah, siay culimo badanba qabaan axaadiista tilmaamaysa waidaa qara'a fa ansituu iyo hadduu imaamku wax akrinaayo aamusa waa wixii faatixada kasoo haro maxaa yeeley xadiid baa soo aroorayo nebigu sal l salam uu tilmaamay imaamkii hadduu la jahrayo salaada ha akrinina ilaa faatixada maahani faatixada marka iyada waa lasoo khasisay waa lasoo reebay marka marka faatixada qofka uu akhristo wixii kale inuu dhegeysto ayb xadiidka marka faatixada yaa reebaya laga qaadana amaa midka dhahaayo isaga xadiidka abu hureyra uu warinayo oo uu leeyahay saxaabadu waxay ahaayeen mar nebiga salaad uu la jahray ee uu kor u qaaday ayuu mar uu salaadii kor u qaaday ayaa wuxuu yidhi maxaa salaada la iiga jiidjiidanayaa yaan markaa imaamku yaan laga daba akrinin markaasu xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jirtay saxaabadu waxay ahaayeen markaas kabacdi inaynan nebiga ka daba akhrinin wixii uu la jahro dhan wixii uu la jahrayo oo kor u qaadayo inaynan ka aynan iyagu markaa waxba akrinin oo faatixada akhrinteedii bay ka reeb toonaadeen xadiiska sidaa dhahayana arbaabu asxaabi alxadiid ama a'immatu eh, alxadiid bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo a'immada waaweyn waxay tilmaameen oo ay caddeeyeen hadalkaas ninka yiri inuu yahay zuhri ayb oo aynan ahayn abu hureyra inuu yiri ayb zuhrina waa taabici sida ka muuqatana rafci baa ku jira warkaas waktigii nebiga saasay yeeleen zuhrina waa taabici waa mursal marka wax xooga ma laha ayb sidaasay marka ay tilmaameen oo inuu kelmadaa zuhri leeyahay santaha naasu zuhri baa iska leh abu hureyra bal markii la weydiiyey ninka uu su-aalay waa ki yidhi iqra'haa yaa farisiyu fii nafsika war farisiyo waxauu yidhi hoos u akhrisa faatixada abuu hureyre marka isagoo sidaa yidhi oo laga hayo ka ansaxday yani inay sidan u yidhaahdo ma ahan mana sugnaaninba abu hureyre kamaba sugnaanin hadalku waxay yidhi waa zuhri zuhrina waa taabici waqtigii nebiga kama warrami karo sidaa darteed axaadiistan sariixa ee saxiixa ah ma looga dhihi karo loogama horteegi karo midda kale warkaa zuhri inta laga dhiga abuu hureyra waxbau nasakay la yidhaahdana culummadii hore wax qaba ma laha intaan ogsoonnahaykutub marka culamada marka waqtigan joogto culamaaulxadiid qaarkood waqtigan noolaa ama caasiray ayaa iyagu naski iyo wax noocaasay sheegeen naskiguna wax sheegay ma laha saas daraaddeed marka masaladani wax ay tahay marka sidaan oo imaamku u sheegaya alimaam nawowi watajibu qiraa'atu bismi illaahi araxmaani araxiim ayaa waajibayso wahiya bismi illaahi araxmaani iraxiimna aayatun aayad weeyaan kaamilatun dhammaystiran min awali ilfaatixati faatixada awalkeeda ka bilaabato ayb bismi illaahi raxmaan raxiim in la akrin kara iyadan masalo kale waa iyadan akrinteeda awalan marka ugu horeysa bisimku aayad miyaa mase ma aha jumhuur inuu aayad yahay qabaan imaamu maaligna wuxuu yidhi aayad maba ahanba bisinka faatixada ka mid ah toddobada aayadoodoo faatixadana aayaddu waxay ku istaagaysaa buu yidhi ihdina siraata almustaqiim waa aayad siraata aladiina ancamta calayhim aayad ayb intaana marka meeshaasna aayad ayb bismi illahi raxmaan raxiim isagu marka aayad kadhig ma ka dhigayo imaam maalig culamada badankood laakiin qur-aanka kitaabka qur-aankana sida ku qoran inay aayad tahay inay aayad tahay ayb aayad ha ahaato ha laysla ogolaado sida loo akrinayo laakiin aayaddaas salaada jahriga marka la joogo sida loo akrinayo kor miyaa mase waa hoos waxaa weeyaan waa laysku khilaafay imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa in kor loo akrinayo ayb akar lculamaana waxa ay ama culamo badanoo xadiidka waxay ku tageen iyagu in hoos loo akhrido abuu xaniifa kamida imaam axmeda kamida ayb imaam maalik isaga maba ahanba aayad buu leey haddii laga tago xataa aan la akrinin salaad u ansaxay ayb marka meeshan marka waxaa in la fahmo u baahan kutubta fiqiga markay leeyihin bismi illaahi raxmaan raxiim aayad waaye markay leeyihiin ha lala jahro iyo hoos ha loo dhiga kama hadlayaana ogow iyaga ninkii marka aayadna u haysto akriyo laakiin hoos u akriyo waa akriyefa bisilkii waa akriyey akrin iyo la jahrid labay kala tahay taasaa in la fahmo u baahan <clears throat> watajibu waxaa waajibaya qiraa'atu jamiici lfaatixati faatixada dhammaanteed akrinteeda bitashdiidaatiha maca tashdiidaatiha lala qabo shidadkeeda meelaha shidan in la shido wahiya arbaca casharata tashdiidatan afar iyo toban shid ayaa ku jira faatixada alaaun saddex filbasmalati ayuu ku jiraa bismi illaahi araxmaani araxiim labada ra araxmaan ee raxiim iyo lafduljalaalaha laamka ku jira saddex waa walbaaqi inta kalena bacdahaa bay ku jiraan faatixadabismiga ka bacdi fain akhalla haddii uu dhimo bitashdiidatin shad haddou ka tago waaxidatin mid ah batanat qiraa'atuhu qiraa'adiisii waa buraysaa lianna shadku waa xaraf xarafka haddii la shado allah la yidhaahdo laba laama meeshaas ku jirta haddaad tidhaahdid alaah alaah haddaad tidhaahdid hal laam hal xarafaa ka tagta oo faatixadu leedahay waa buraysaa salaadaadii marka ayb marka waa in layska jiro wax salaad hadday faatixada burtana salaaddii waa burtay ayb balat qiraa'atuhu qiraa'adiisii waa burtay wayajibu an yaqra'ahaa inuu akriyo ayaa waajib ah muratabatan iyadoo markaa kala horeyso say isugu xigta la isugu xijiyo mutawaaliyatan isku xigxigto oo aan waqti loo dhexaysiinayn muratabatan waxay tahay say iskugu xigto in laysugu xijiyo mutawaaliyatanna waxaa laga wadaa waqti inuunan kala dhexgelinin bismi illaahi araxmaani araxiim hadduu yidha shib iska dhaho labaatan daqiiqa kabacdi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin yidhaahda ma jirto fain taraka haddii uu ka taga tartiibaha kala horreysiinteeda si u kala horreysa inuu kala hormariyo ow muwaalaataha ama isku xijintii buu ka tegay lam tasixa qiraa'atuhu qiraa'adiisii ma ansaxayso wayucdaru waa loo cudurayaa fi sukuuti aamusitaan biqadri tanafusi intuu ka neefsada qadarkeeda aamusitaan laeg neefsi u aamuso darteed laa basa dhib mala ayb walow sajada alma'muumu ma'muumkii haddii uu sujuudo maca alimaami ou imaamka la sujuudo litilaawati ou ula sujuudo akhrin darteed tilaawadii darteed oo sujuudu tilaawa imaamka u dhacay asagana waa u sujuuday marka waa la sujuuday mamuumka ow samica ta'miin alimaami ama imaamka aamiintiisiibuu maqlay fa ammana markaasuu aaminsaday lita'miinihi imaamka aamiinsigiisiibuu la aaminsaday ow sa'ala raxmata ama naxariis buu weydiistay alle aw istacaada min annaari ama naar buu ka magan galay liqiraa'ati alimaami imaamka akhrintiisa darteed naar iyo waxbuu sheegay markaasuu ilaahay ka magan galay naarta imaamka ayb liqiraa'ati limaami imaamka akhrintiisi maa uu akhriya yaqtadii dalika arrinkaa keenayo waalma'muumu imaamkuna markaa fii atnaai alfaatixati faatixada dhexdeeda uu ku jiro lam tanqadic qiraa'atuhu qiraa'adiisa ma go-eyso calaa asaxi lwajhayni haddaan qabanno labada waji kan ugu asaxsan liannahu maxaa yeele macduurun weeyaan masaladan waa muhim waa soo gashay salaadii allaahu akbar baa tiri acuudu billahi min ashaytaani irajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin imaamkii sujuudu tilaawo buu dhacay waa raacday adigana waa soo kor noqotay waa iska sii wada kartaa intaa u dhaxayso sujuudu tilaawada iyo qiraa'adaadii kala dhex gashay dhib ma laha ama imaamkiiba aayad naar a ah akriya naar ku saabsan faatixada adoo dhexbartanka ka maraayo ayaad naarta ilaahay ka magangelisa allahuma ini acuudu bika min annaar ayaad tiri makaa kala go-aaya wax dhiba ma laha salaad meeshaa unbaa kasii waday faatixadaada masaladan ma kasta maxaa yeele waa macduur buu yidhi faslun fain laxana fi lfaatixati faatixadii dhexdeeda haddii uu ku laxniyo laxnan laxni yuxiilu lmacnaa macnaha leexinayo wareejinayo batalat salaatuhu salaadiisii waa burtay siraata aladiina ancamta bay ahayd ancamtu buu yidhi macnihiibaa isbedelay soo maa waa burtay salaadaas marka iyo lamida wain lam yuxil macnaa macnaha haddii uusan ixaalaynin ounan wareejinin saxad qiraa'atuhu qiraa'adiisii waa ansaxaysaa faaladii yuxiiluhu waxaa macnaha wareejinaya milu an yaquula inuu dhaho waa ancamtu bidami taa'i ow kasriha ancamti uu yidhaahdo ow yaquula ama inuu yidhaahdo iyaaki nacbudu oo hoos dhigo macnihii baa isbedelaa bikasrilkaafi waladii laa yuxiilu waxa aan ixaalaynaynin oon wareejinaynin macnaha milu an yaquula inuu yidhaahdo kale waa rablcaalamiin icraabtii baa hadda isbedeshay laakiin macnihii isma bedelin sooma bidamilbaai bacda oo la godo aw fatxihaa ama la kordhigo ow yaquula ama inuu yidhahdo nastaciini nastaciin nastaciini inuu yidhaahdo bifatxin ayb ama nastaciina ama nastaciini inuu yidhahdo macnihii isma bedelay bifatxi nuuni nuunta oo la kordhigo athaaniyati labaad ow kasriha ama la kasriyo oo la hoos dhigo walow qaala haddii uu yidhaahdo waladaalliin bidaai ou akhriya batalat salaatuhu waa buraysa calaa arjaxi lwajhayni labada waj midka raajixnimada badan markaan qabanno ilaa an yacjaza inuu caajizo cani daadi uu ka caajizo bacda tacalumi barasho ka maaha markii wax la bare la bare la bare waa qabo waayo marka daadka markaas waa la iska cafinaa dhib malaha fayucdaru waa loo cudur daaraya haddii kale laakiin maya ayb waladaliin meesha ah waladaliin inadilaan ma aha hadiidkan ee dadkeeda aada ugu badan waladaliin daad daadki iyo dadiiba isku qaldayayb mushkilaa marka meeshaas ka haysata nacam marka daadku daalna ma aha dana ma aha ayb makrajkiisuna marka waxaa weeyaan carabka geeskiisa dhinaciisaan marka bidix iyo adraasti lagu qabto la soo saaro markaas sifo wuxuu leeyahay markaas yani wuxuu ka mid yahay xuruuf isticlaah ayuu ka mid yahay alif hadduu ka daba maro weli isaguna uu maftuux yahay mufaham aad u weynuu noqonaya ayb waxyaabahaas dhan qofka ku ililaaliyo laakiin makrajkiiba waa dadka makrajkiibuba hadda ka hadlaya isaguna ayb marka qofku inuu yidhaha wala daaliin iyo wala daaliin iyo wala laaliin iyo haddii marka daadkii laam laga dhigo anaga taasaa nagu badan wala laaliin waa baail salaada waa buraysa hadduu qofku bara karo faslun fain lam yuxsin ilfaatixata faatixada hadduunan hagaajin karin qara'a biqadriha qadarkeedu akrinayaa min kayriha iyada qeyrkeed buu ka akrinayaa wakhtigeedii wax leeg oo dikriga ah buu akrinaya fain lam yuxsin hadduunan hagaajin karin shay-an waxba oo min alqur'aani qur'aan ah ataa min aladkaari kii hore marka faatixadii buu la imaanayaa haddii uu awoodo hadduu awoodi karinna qadarkeedii buu qiraaco kala akhrisanaa hadduu yaqaano fain lam yuxsin haddaanu hagaajin karin shay-an waxba min alqur'aani wax qur-aankii ka midaba ah haddaanu wanaajin karin ataa min aladkaari adkaartiibuu la imaanaya wax kala imaanaya katasbiixi wاltahliili wanaxwihima biqadri aayaati اlfaatixati faatixada aayaadkooda qadarkooda oo kale fain lam yuxsin shay-an shay haddaanu hagaajin karin min aladkaari adkaartii ka mida wadaaqa alwaqtu waqtigiina ou ciriirtiyoomay can itacallumi barashana ou ciriiri ku yahay salaad inuu laga rabaa waa barana hadduu yidhaahdana maalmo ayay ku qaadanaya waqafa biqadri اlqiraa'ati waxna ma yaqaano oo adkaarti xataa ma yaqaano waqtigiina ciriiri buu soo noqday muxuu sameynaya waqafa waa istaagaya biqadri qiraati qiraaada inta la eego kale istaagaya faatixada intii la akri lahaa kale iska taagnaan uma yarkacu waa rukuucaya watujziuhu waana u gudmaysaa salaatuhu salaadiisa in lam yakun haddii uunan ahayn isagu farata inuu xadgudbay fi tacalumi waxbarashadii ku xadgudbay hadaan waxbarashadii ku xadgudbay fain kaana farata haddii uu yahay mid xadgudbay wajabat alicaadatu salaadda in lasoo soo celiyaa waajibayso wa calaa kulli taqdiirin si kastoo wax loo qadaro mataa tamakana mataa goortii tamakana uu eh, suurtoodo min atacalumi barasho ou tamakuno wajaba calayhi waxaa ku waajibaya korkiisa tacalumu alfaatixati mar allaala markay suurtagal u noqoto waa inuu faatixada barto amaa idaa kaana yuxsinu alfaatixata haddii uu faatixada yaqaano bilcajamiyati uu ku yaqaano aragi kuma yaqaano afkalu ku yaqaano walaa yuxsinuhaa ounana wana hagaajin karin bilcarabiyati uusan ku hagaajin karin falaa yajuusu lahu ma banaana qiraa'atuhaa akrinteeda bilcajamiyati oo ku akriya ma banaana bal huwa caajizun qof caajizay waa isaga markaa fayatii wuxuu la imaanayaa bilbedeli bedelkiibau la imaanaya calaa maa dakarnahu sidaan u sheeganta faatixadii carabi kuma aqriya qaansay kusoo degtay af soomaali unbuu ku yaqaana maalan ama afaf kale maku akrinaan salaada dhexdeeda maya ma ku akrinaan subxaan allah iyo iska akrinaa hadduu awoodo haddaanu awoodin iska taagnaana faatixadana marka inuu bartaa laga rabaa waqtiga mustafa kamaal atatork ninkii la dhihi jiro turkiga ahaybaa yacni carabiga nacayb u qabo iyo dadka carabta nacayb oo u qabo ayuu wuxuu bilaabay aadaanka turkiga ha lagu addimo salaada afturka lagu tukado waxaasuu keenay marka qurunka ah ayb wax jira maaha waxaas ma aha ilaahay subxaanahu watacaala hadalkii uu ku hadlayo qur-aankii oo ugu hadlay wuu rabaa salaadda in lagu tukayo faslun uma bacda alfaatixati faatixada kabacdi bacdi yaqra-u wuxuu akhrinayaa suuratan suurad ow bacda suuratin ama suurad gabalkeed ayuu akrinayaa wadalika kaagaasina sunnatun waayo suuradda akhrinteedu waa sunno low tarakahu haddii uu ka tago saxad salaatuhu salaadiisii waa ansaxday walaa yasjudu lisahwi sahwina uu sujuudi maayo wa sawaaun waxaa isku jin ah kaanat isalaatu salaada ahaatayaa fariidatan farad ow naafilatan ama sunna ahaatayaa salaadu farad ama sunna ha ahaato walaa yustaxabu laba sunna iyo qiraa'atu suurati suuradii aqrinteeda fii salaati ljanaaati salaada janaasada dhexdeeda faatixada unbaa lagu akriyaayo suurad in laga daba akriyo faatixada lama suneeyo calaa asaxilwajhayni labada wajkan ugu asaxnimo badan haddaan qabanno liannaha maxaa yeelay mabniyatun mid lagu dhisay waa cala takfiifi bay ku dhisan tahay fudaydin uma huwa bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay isagu in shaaa haddii uu doono qara'a suuratan buu akhriyaa wain shaaa haddii uu doonana bacda suuratin buu akhrinayaa wasuuratu alqasiiratu suuradda gaaban afdalu weyaan mid fadli badan min qadrihaa iyada qadarkeeda min aawiilati duu doona marka khiyaar buu leeyahy suurad gaaban suurad dheer miduu doonu arinaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra'a inuu aqriyo asuwara suurooyinka calaa tartiibi lmusxafi musxafka tartiibtiisa inuu ku aqriyo oo markaad ragcadii hore a ku aqrisa